بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه أجمعين ما بعد قال الإمام رحمه الله تعالى فصل وكان هديه وسنته إذا صالح قوما وعاهدهم فانضاف إليهم عدو له سواهم فدخلوا معهم في عقدهم وانضاف إليه قوم آخرون فدخلوا معه في عقده سار حكم من حارب من دخل معه في عقده min alkufaari <clears throat> xukma man xaarabahu wabihada sababi gaza ahla makkata waxaynu ku soo jiray hadyuhu sal ly slam fi siyari walmaqaazi iyo wixii ku saabsanaa gaswadii ree bani quraydaa xalay inoo dambeysay fiqiyaadkeeda buu sheekhu ku jiray iyo masaa'ilka laga faa'iidaysanhaya wuxuuna yidhi hadda wa kaana hadyuhu nabiga sunadii dhaqankiisu wuxuu ahaa iyo hanuunkiisu iyo wasunnatu sunnada nebi moxamed sala allahu caleyh wasalam idaa saalaxa qowman qolyo hadduu la heshiiyo wa caahadahum uu la ballamo oo fandaafa uu ku biiro ilayhim qowmka iyagaa ilayhim ila alqowmi gaaladii caduwun lahu cadow uu leeyahay cadow iyo nabigaa heshiiyey sulxi odagalay iyo cahdi cadow kale oo gaal ah ayaa qolihii kale ku biiray siwaahum oo kuwii hore aan ka ahayn fa dakhaluu ay galaan cadowgaasi macahum maca alqowmi alkufaar fii caqdihim heshiiskooda aydha annaguna nimankaad heshiiska la tahay baan ku baabnahoon la safannahay oo wandaafa uu ku biiro ilayhi ila arasuuli qowmun aakharuun rasuulkuna qolyo kale ay ku soo biiraan oo fa dakhaluu ay galaan macahu maca arasuuli fii caqdihi cahdigiisa iyo ballankiisa ay ku soo biiraan saara wuxuu noqon jiray xukmu man xaaraba ruuxa la dagaalama man duu la dagaalama dakhala galay macahu nabiga la jirankiisa fii caqdihi isaga cahdigiisii sulxigiisi soo galo min alkufaari gaalada kale ah xukmu man xaarabahu noqon jiray xukma man xaarabahu nabiga ruux la dagaalamay buu ka soo qaadi jiray haddii nabigu uu gaala la heshiiyo oo gaaladii cahdiga uu la galay mooyeen gaalo kale ay dhahaan nimankaas annaguna ku biiray gaalada kale eed la heshiisay sidoo kale qoom kaleoo gaalo ah ay nabiga kusoo biiraan dhahaan nabi maxamed baan la safannahay iyo tolkii qolyaha nabiga soo miciinsaday ninkii la dagaalamay ku xadgudba nabigu wuxuu ka soo qaadi jiray nin asaga la dagaalama axad nabiga xabad ku riday iyo muslimiintu ka soo qaadi jiray wa bi haada asababi sababka owgi iyo hadiga cadee bannaanka yaalla dartiibuu buu ahla makata ree maka ugu duulay ree maka iyo quraysh nebi maxamed waxba ma aysan yeelin muslimiinna ma aysan ku duulin laakiin niman kale oo reer bani khusaaca ah oo gaalo iyo ba iskugu jiray oo nabiga markaa ku soo biiray heshiiskiisii ayay ku xadgudbeen fa inahu lamaa saalaxahum calaa wadci alxarbi ama fainahu inahu suubanuhu lamaa saalaxahum calaa wadci alxarbi dagaalka in la joojiyo markuu kula heshiiye quraysh baynahum qurayshita ka dhaxaysay wa baynahu nabi maxamed cashara siniin toban sano tawaasabad waxaa booday banuu bakri bni waa'il baa booday fa dakhalad waxay gashay fii cahdi quraysh annagu qoraysh baan ku biray yidhaahdeen iyo tawaahabat fii cahdi cafwan fadakhalat fii cahdi qurayshin quraysh cahdigeedii bay ku booday iyo wa heshiiskeedii wa tawaahabat waxaa kaloo booday khusaacatu reer bani khusac fadakhalat fii cahdi rasuulillahi wa caqdihi go-aankii nabi maxamed iyo xaligiisii iyo ballankiisii bay ku biireen uma intaa kadib maxaa dhacay cadad waxaa xadgudubtay oo weerartay banuu bakrin reer banu bakar ayaa calaa khusaacata ku xadgudubtay fabayadathum markaasay mireen way mireen ree khusaaco marka haddii heshiiskii ku dhaqmahayo iska joogo oo madiina iyo maka u kala gooshahaya ayay sanadka saddexaadee caqdi ama afraad bay ku xadgudbeen wa qatalad minhum waxbayna ka laayeen rag bayna mireen weliba muslimiin iskugu jira gaalo ree bani khusaaco ah wa acaanathum qurayshun quraysh baa ree bani bakar caawisoo taageertay fi lbaatini si hoose bisilaaxi hubbay ku taageereen facadda rasuulu llah rasuulka ilahi wuxuu ku xisaab ku tirshay ee qurayshan naaqidiina lilcahdi bidalik nebigu wuxuu ka soo qaaday quraysh naaqidiina kuwa buriyey inay yihiin lilcahdi ballankiiyo sulxiga u dhexeeya suubanaha ayaga bidaalika ay bilmucaawanati fi lbaatini bisilaax in reer bani bakar hoos tuubka ay uga dhiibeen xaggana ay ku taageereen saaniyad iyo talo ayuu nabi wuxuu ka soo qaadeen cahdiga in la buriyo lagu xadgudbay wastajaaza wuxuuna suubanuhu bannaystay gaswa bani bakar ibni waa'il buu bannaystay litacadihim calaa xulafaa'ihi xadgudubkay ku xadgudbeen awgii ay ku xadgudbeen nabigii nimankii nabiga ee ku gaashaan gaashaanbuurtahaa ee marka nabiga xigsaday wasayaati waana iman doona dikru lqisati in sha allahu tacaala qisada sheegitaankeedii baa iman doona wa bi haada midkan kade hadda aynu sheegnay in qoomka adiga ku miciin bida ee cahdigaada soo gala la badbaadiyo ee lagana soo qaado ninkii ku xadgudba in adiga kugu xadgudbay sidoo kale gaaladii aad heshiiska la gashay ninka xaggooda u xayida iyagoo ku biirana lagu xisaabo almucaawana bisilaaxi wa bira'yi walmusaanadan laga soo qadaa naqdi lilcahd ayuu aftaa sheekhu lislaami ibnu teymiya fatwooday biqaswi nasaara almashriq nasaaradii bari joogtay ee bariga dhexe ku noolayd iyo bilaadda muxuu ahaay mashriq loo yaqaaneen maqrib aan ahayn ayuu nabigu wuxuu fadoo sheekhu in lagu duulo la laayo masr iyo ciraaq iyo suuriya iyo urdun iyo dhulkan shaam iyo bariga dhexe gaalidii nasaarida joogtay dimiyiinta ah ee jizyada bixinayey ayaa waxay taageeri jireen gaalada kulba soo duusha tataarka waxbay ka qayb qaateen saliibiyiintii yurub ka yimid ee dagaalamayey marbay caawiyeen marka jizyana waa bixiyaan muwaatiniin bay iska dhigaan hoostana waxay ka taageereen marar badan nasaara ee nasaarida kale soo duushay lamaa goortii acaanu ay kaalmeeyeen caduwa almuslimiina muslimiinta cadowgoodii calaa qitaalihim qitaali lmuslimiin muslimiinta dagaalkoodii oo fa amaduuhum ay ku taakuleeyeen bilmaali xooliya wasilaaxi hub wain kaanuu nasaara almashriqba ha noqdeen lam yakzuuna mubaasharatan musheek ujeeda yaysan nagu soo duulino ayagu intay dagaali ceelaansadaan yaysan ma duuline haddii cadowga aanu ishaynaa hoosta ay ka taakuleeyeen waa niman muxaaribiina oo walam yuxaaribuuna bilficli laakiin bilmaali waalmacuuna wa ra'aahum wuxuu u arkay sheekhu bidaalika arrinkaas wa ra'aahum ayagii nasaar almashriq wuxuu u arkay bidaalika bilmucaawanati bilmaali walimdaadi bisilaax naaqidiina lilcahdi niman buriya cahdiga kamaa naqadat qurayshun qurayshay u jebisay u burisay cahda annabiyi biicaanatihim bani bakar ibni waa'il calaa xarbi xulafaa'ihi sida ay qoraysh cahdigii nebi maxamed u burisay sababkuna uu ahaa inay taageereen reer bani bakar inay xoolo ku taageereen iyo hanti calaa xarbi xulafaa'ihi nebi maxamed xulafadiisii oo reer khusaaca ah fa kayfa sheekhu ka warran buuhi idaa caana ahlu dima xukunku muxuu noqon doonaa seena kaaga qarsoomhayaa weye idaa caana ahlu dimmati ahlu dimma hadday kaalmeeyaan almushrikiina calaa xarbi lmuslimiin haddii nasraani nasraani caawiyey oo maal ku caawiyey iyo talo laga soo qaaday inuu yahay naaqid lilcahdi sidaanay culummadu fudwadeen iyagoo ka duulaya had iyo suubanaha fi naaqidiin mushrikiin galoo gaalo ah nasraaniga iyo dimiga taageera warkiiba jooji buu idhi fa kayfa idaa caana ahlu dimmati اlmushrikiina calaa xarbi اlmuslimiin calaa xarbi almuslimiin wallahu aclam marka sidaasuu tilmaamay bal xataa aima alandalusiya almaalikiya iyaguna nasaaradii joogtay maqribi algeria ee markay caawiyeen dagaalihii muslimiinta dhex mari jiray ee andalus ka socday nafsa qadiyaay mareen nin walba ninkuu la safan yahayba ku baab yahay ama hoosta ha kala safnaado ama ha caddaysto wuxuu ku yahay ama maal iyo tala ha noqdo ama xub iyo saanad ha noqdo ama gacan iyo gaashaanba ha noqde faslun wa kaanat taqdamu calayhi rusulu acdaa'ihi wahum calaa cadaawatihi falaa yahiijuhum walaa yaqtuluhum <clears throat> kale uu sheekhu u gudbay fasalkan hadda dhammaaday iyo kii xalay soo hormarayba waa laba faslo aad u muhiima oo munaasaba in la muraajiciyo indhaha si fiican loogu mudo muxuu ahay dhimirkan laga raarido hadda wuxuu u gudbahayaa rususha nimanka dhambaalaha wade ee sufarada ah ee ergey ergeyga ah ee cadowga uu soo dirsaday inay fariin kuusoo gudbiyaan aduguna aad fariin u dhiibto ee kala teelaya warka kala qaadaya ama wasiidka u dhexeeya labada ee kooxood ama labada daraf udhexeeya intay danaha gudahayaan inaan la taaban karin la diri karin buu sheekhu u gudbahayaa wa kaanad waxa ahayd taqdamu miday u soo gasho calayhi suubanaha rusulu acdaa'ihi cadowgiisa rusulihiisiiy dadkay soo dirsadeen ergey iyo dhambaalwade iyo fariinwade ay gaaladu soo direen baa nabiga u iman jiray walxaal hum rusushu calaa cadaawatihi colaaddii weli ay ku sugan yihiin iyagoo gaala oo cadaawad nabiga u qaba ayaa loo soo dhiibhayaa fariinoo cadowga adhihi ah fariinta noogagee muxamed falaa yahiijuhu muusan argagixin jirin ama muusan kicin jirin walaa yaqtulhu mana dili jirin wey walamaa qadima walamaa qadima markuu usoo galay calayhi rasuulaa musaylamata alkadaab musaylamata alkadaab baa dhambaal usoo dhiibay oo yidhi maxamed u taga waraaqdan u geeya u sheega inuu rasuul yahay anna aan ictiraafsanahay laakinahu waa rasuulu rasuululcarabi min quraysh aniguna rasuul baan ahay rasuulu bani xaniifa aniya dhulkana ilaahay baa iskale adduunkaiyo maamulkana allah leh aniya asaguna waxaan nahay shariikayni baan nahay buu hi fi اlmri wاlmulki wاlqadiya marka hawshaa nabigu hala socdo isu igu xadgudba ana ku xadgudbi mahay warkaa ugeeye bu markay fariinta akhriyeen oo dhambaalka dhammeeyeen yuu nabigu yihi u kaadiya musalim warkiiso idinku maxaa qabtaan waxay dhaheen waan aaminsannahay inuu rasuul yahay aduguna aada rasuul tahay laakiin nin walba meel buu ka taliya kufri iyo gaalnimay caddaysteen tii baa marka socota wahumaa labadaa farin wade waxay ahaayeen cabdullaahi bnu nawaaxata waagi dambe cabdullahi mascuud baa dilay oo kuufa suuqeeda ku toogto ku dilay wabnu uhaal nin la odhan jiray labadaasay ahaayeen qaala lahumaa nabigu wuxuu ku yidhi famaa taquulaani antuma warka musaylama intaad xagga iska dhigtaan idinku maxaad leedihiin qaalaa waxay yidhaahdeen naquulu kamaa qaala musaylamo siduu yidhi baa annagu qabnaa hawshu waa sidaas faqaala rasuulu ullah rasuulku ilaahi wuxuu yihi lowlaa ana arusula haddaan ergeyada iyo fariinwadayaasha laa tuqtalu aan la dilayn dili lahayn la darabtu acnaaqakumaa qoortaan idinka guri lahaa yacni asiyaasa alxarbiya waxay keenaysaa in ninkii ergeyga iyo fariinta wada aan la dilin walowlaa an nasura laa tuqtalu fii sharcina wa diinina fariinwadaha iyo ergeyga haddaan la dilaynin buu hi muxuu ahaay fii sharcina la darabtu acnaaqakuma waa idin dili lahaa maanicaasa idinku qumay fajarad waxay ku dureersatay sunnatu nabiga dhaqankiisa anlaa yuqtala rasuulun inaan ergi iyo safiir wax wada aan la dilin xadiidkana waxaa soo saray abu daawuud min xadiidi nucaym alashjaci bisanadin laa ba'sa bihi dariiq labaadna uu kusoo saara oo min xadiid cabdillahi mascuud ah fii kitaabi iljihaad buu ku keenaa wasiyar buu ku keenaa baabu lwafaa'i bilcahd buu ku keenaa iyo rususha waana xadiid saxiixa ah. kan dambaad soo sadka waa saxiix mid waa xasan waana xadiid sugan weeye qadiyadda markay culammadu ka hadleen ama salafku ay qaadadhigeen waxaa weeye in haddii la yidhaahdo muxuu ahaaye ninkii fariin wadaba ee gaalaba waa in la dilo haddii cadowga see loo kala teeri wararka see laiskugu geyn see la wada hadli ilan sulxi baa naba dhex maraya hadal baana dhex maraya haddii ninkii fariinta ku keenayba keen waraaqda qaf qoorta ka goyso gaalkuna kii fariin geeya dhig waraaqda qaf haddii adduunka dhan waa xidhxidhmahaya marka maslaxadu waxay keenaysaa ninkaani fariintooda fariinta ka qaado warayso ha noqdo hadhow haddaad meeclaa ka hesho markaa xisaabtama laakiin inta muhiimaddaas iyo sifaaradda u socdo waa in markaasi la badbaadiyo hada waa sunatu muxamed idan murtadku mararka aan la dilin bay ka mid tahay haaulaai aslamu fartadu kuwan labadan rasuul murtadiin bay ahaayeen bimacnaa waagi hore waa islaameen diintii bay qaateen faaamanaa bimusaylamata alkadaab bay rumeeyeen fairtadaa bidalika can diinihima laakiin maadaama ay sufara yihiin lama dilin waa meesha keliya ee murtad la badbaadiyo wey waa meesha keliya nin murtada oo ridadiisa ku sugan la badbaadiya hadaa huwa alxukm faqad amaa murtadka ridadiisa laguma daynhayo laa bijizyatin muxuu ahaayey iyo muxuu aha walaa muxuu aha in layskaba cafiyo wax ma aha murtadku waa in dagalka laga rido laakiin hadduu safiir yahay oo murtadiinta iyo adiga idin kala teegahayo intuu muhimaddaa iyo mas-uuliyaddaa loosoo diro uu dhammaysanayo waad daynaysaa masalada marka bacdu kuwa qolyaha munxarifiinta iyo xukuumaatu ridda iyo dawaa'if almurtadiin baa marka si si aan ba-an ogu ciyaaro waxay u qaateen waxa iyagu wataan weeye waddan islaam ah yaa waxay dhaheen waxaa laga dhex furi karaa safaarad safaarad baa laga dhex furi walowlaa ana rusula laa tuqtalu la darabtu acnaaqakuma wixii baa iskaga khaldamay culammadu waxay caddeeyeen dowla islaamiya wadankeed in laga dhex furo safaarad dowlad kale oo gaalo ah oy deganaato oy boqadhula ku iibsato oy racyadeeda ku ilaashato oo camaliyaadkii diblomaasiga iyo khiyaanada iyo jaawaasnimada iyo mukhaabaraadka iyo baktigii meeshaas waa dowla musaqara taxta dowla sifaarad waddan kale laga furay macnaheedu waa maxay goobta ay safaaradda ku taallo waxaa laga xukumaa waddanka gaalada dowladdaasi ma xukunto xaqiiba aldiblomaasiya baasaburo gudguduudan kontaynari wataan la baari maayo kuwa u soco safaarada lama taaban karo waaba dowla musaqara taxta dowla safaaradaha ku yaalla muxuu aha riyaad iyo ku yaalla qaahire iyo ku yaalla taraabulis iyo ku yaalla muxuu ahay dimashqe iyo ku yaalla muxuu ahaayey meelo badan ribaad iyo ku yaalla tunis iyo kulli waa maxay waa duwal musahara اوrobiya amrikiya ruusiya bakti a weeyo taxta dowlata islaamiya walihaada sheekh sulaymaan ibnu saxmaan kitaabkiisa alxujuj اlwaadixa fi raddi cala raafida wuxuu yihi hada yuctabaru min muwaalaati اlkufaari wاlmurtadiin waana ridda iyo naaqad min nawaaqid islam buu hawshaadaha la iskaga ilaaliyo calankii gaaladaa ka babanhaya waa dowla muxuu ahay taxta dowla la ixtiraami ninkii ka agbaxa ninka calankaa feeriya ninka safaaradda ingiriiska ee maraykanka ag mara maagiibaaba galayba iyagaaba muxtarimiina iyagaaba adduunka haysta diyaaradooda waxay wataan soomaaliya maxaa lagu dumiyey gaalkii safaaradda maraykanka joogay baa dumiyey oo sanaadiiq iyo kontenerhobuu soo dejiyaa qabaa'ilka soomaaliyada mucaaridada ahaa dowladda ku kacsanaaba u qaybiyaa waa dumiyey isagaa baabi'iyey nin dhowr waddan soo dumiyey buu ahaa magaciisa baa iga maqan shaytaankii maraykanka sheekh xasan maxaa magaciisa samston baa loodhan jiray soo ma hay o kaasa iska ilaali ma banaano safaarad gaalo lidowlatin muxaariba aw mucaahida aw musaalima in laga dhex furo wadanka safiir waraaqood mxuu ahay boostaala waraaqdaan ka qaadanayna waan akrinayna diyaaradda ku noqo dhambaalka naqaa akda dhex joogaa waan ka maamuli xataa ayaga gaalada isku dhiban kuwa gaalada ahaa ee safaarada gaala ku dhex yaaleen kala isku cadiban oo naftu haysaa kuwan haddaan dhex joogna intay ka calacana waad aragteen safaradaha maraykanka kudhex yaalla iyo kuwa maraykanka ah ee ku dhex yaalla ayagiibaa islugoynhaya o isbaabi'inhaya oo iskhaldahaya oo isfadaqallaynaya markaad gaal marka ubucdaada dhex keento ood caasimadaada safaarad oga furto oo lagu yidhaha alxaqiiba diblomaasiya alcalaaqaat adiblomaasiya kida baasaboor gudan la taabanaynin boorso weyn oo bastooladii bamba ka buuxaan iyo lacagiiyo hantida mad lagu baabiyo oon la agmaraynin hawshaa iska ilaaliya haadaa waa min muwaalaati kufaari wاlmurtadiin baabkana shuqul kuma lah asafaara daa'ima mamnuuc way fii daari islaamin lama ogolo mana mulkihi karaan kulligoodna waa tarxiil iyo tasfiir weeye kii la arkay khayaan lagu odan waa in la dido dagalka laga rido ninka amaa dhambaal wada dhambaalka laga qaadi jawaabti baa loo dhiibo waa noqon haya wakaan hawsha waa in aada lagu baraarugo laska ilaaliyo qolyo doqomo oo wadaada on waxba fahmayni yaa nimankan safaarada ma ogolo dowla hible inay ka furato safaarada ma maxaa safaarada safaarada maxay ahayd mukhaabaraad iyo jawaasiis iyo tuug iyo khawano wey bal waxaa laazima in la iska ilaaliyo kuwa islaamka sheeganaya ee wadamaha kale muslimiintu joogaan safaaradaha ka furanayo waa in la iska ilaaliyo safaaradda libiya midda turkiya waxaan oo dhanba waxaa ku lifaaqan gaalo kale wax la og yahay wey hadda midda turkiya laga furay soomaaliya haddii laga furo ardadan la dhoofinaya soomaaliyeed iyo waxaan qulqulhayo tagaya yurub iyo anqaro tagaya istanbul waaga dambe ayagoo muxuuha ah ciidama naata ka tirsanoo mukhaabarada qarsoon bay soo noqonayaan ardada soomaaliyeed ee loo qaadahayo turkiya ee waxbay soo baran laleeyahay iyagoo saraakiila iyo kabtanayaal iyo xidiglayaal muxuu ahay mukhaabaraad naata ah bay soo noqonaya adigana ku baabiinayaan waana xaqiiqa la ogyahay waadna arki doontaa walaa taclamana naba'ahu bacda xiin waadna arki doontaa hawsha iyada ah waa inaad laskaga ilaaliyo waa waranka la doonaya caalamulislaami in lagu dhexgale lagu furfuro wixii ka harsanaa godadkii noo harsanaa iyo intii muxuu ahaa meelaha ku jiray dowladdan lagaga saari lahaa waa turkiga wey gaaladu maraykan waxay baadheen markaskoo markas abxaata alcilmi bay leeyihin randa la yihahdo waxay baadheen in tajriba fiican ay tahay turkiya xaggana lagu guulaystay in islaamkii muctadilka ahaa ee la barxay iyo ay isla falgalaan addimuqraadiya alcalmaaniya marka waa namuudaj waadixa oo tusahaya muslimka falagsi balka ah iyo muxuu ahaayey dimuqraadiyada maraykanka iyo kufrigiisa iyo calmaan wada shaqayn karaan turkiyaa muujisay marka waa in madharkan iyo namuudajkan laga iibiy dha caalam islam hal akriya raadda waxay soo qorta waa tabe maraykanka la siin saa darteed turkiya la taaban maayo loo dhawaan maayo waka hadda say u socotay ku guulaysta waxay dhahan qolyihii tunis qabsaday ee muxuu ahay wadaadaha sheeganaya ee la odhan jiray xisbunahd maxay yidhaahdeen waxaan dabaqaynaa asiyaasa aturkiya ama khaarija ha noqoto ama daakliya ha noqoto alislaam almuctadil baanu ku jiraa two thousand eigtkii gaal maraykan oo u hadlay wasaara alkhaarijiya bay jaziiro waraysatoy keentay markaasay waxay ku yidhaahdeen khadiija bin ganna waraysanaysa mxuu ahay mxuu ahay leyla shaayib baa wareysanaysa waxay yidhaahdeen galabka anigu waan daawanay halmihii wadaad la yidhahda jaziira hadda koran waa idin sheeg almuhim waxay tiri islaamka aada doonaysaan waadna wareeriseen waa laydinku wareeray islaam baa rabnaa argixiso faashisti islaam baad ku haysaan balna fahansiiya muslimka aada doonaysaan la shaqaynaysaan eed raalliga ka tahay ku noolaado waxay dhahdeen waxaan rabnaa muslimka aan aaminsanayn tatbiiqu shariica alislaamiya aan aaminsanayn aljihaad fariidat اljihaad aan aaminsanayn icaada khilaafa islaamiya saddexdaa qob ninka ka tanaasula waa muslim qiimo badan yastaxiq an yaciisha fi اdunya kamaa yashaa laabudda min atanaasuli can jaamica islaamiya wa khilaafatin islaamiya dowlad muslimiinta midayso oo dhan waa in laga tanaasulo oo la ogolaado gobolaysiga qaybsanka laalilaanka konteenarada aan meel kasta dhigayno waa in la ogolaado inta aad leedihiin muslimiin isku yimaadeen oo ha ninka aaminsan adduunka waa ina dhaafino goormo wey qabla arbaciina caaman iyo wuxuu hi sheekh cabdalla cazaam almaxduuraat adduwaliya alcaalamiya saddex arrimood oo mamnuuca ah, oon muslimiinta loo ogolayn baa jira waa qabla arbaciina caaman dadaad miskiin hadda soo raculeeyey oo muxuu ahaaye warkii iska jooji ko wuxuu hi muslimiintu inay midoobaan oy dowlad islaama yeeshaan xataaba jaa noqoto faajiri inay midoobaan isku yimaadaan waa mamnuuc waa hora lagu kala tegay bu lamana ogolo qodobka labaad inuu adduunka ku noolaa طaa'ifa tu'minu biاljihaadi wa anahu fardun wاlistimraar calىa hadyihi wa sabiilihi ayadna waa mamnuuc bu in la helo dowla islaamiya haba yaraato awood malatari leh muqaawamayn karta yuhuud iyo israa'iil iyo maraykanna waa mamnuuc haddii la waaye qodobka afraad buu ku daro wuxuu ihi in layla xataa jamaaca tu'minu bidalika wain lam tuabiqhu inaba manu uhi haadihi maxduuraat alarbaca duwaliya kitaabkiisa ata'amun cala islaam buu ku qoray sidaa waa qabla arbaciina caaman marka hawsha aada in loo fahmo wey laakiin haddaad iska wareegeysato oo muxuu ahaay kontanerka meel laga taago aad tirahda waa in la ictiraamo oo la muxuu ahaay aan lagu bixin oo la hagaajiyo liannu muxua kala fadhi ka roon siba sibay dhaantaa laabudda min taqliili shari muxuu ahaayey wajalbi masaalix xasba maa ankana maba fahmaysid caalamkan qaabka u socdo iyo ragsadu u xisaabtamayo iyo meelaha laga dabaaqtamayo wadaadu ma fahmi kartide acti qawsa baari yaa baariya alqawsi baryan laysa yuxsinuhu laa tadrim ilqawsa wacti lqawsa baariha yani hawsha maba taqaanidba hawlaad fahmi karta maaha nimanka hawlahan yaqaana ee rag la xisaabtamayo isu daa aduguna mxu bilcaamahada ka awlaado muxuuha carruurta noo badi raggaasaan u baxsan doonaaye sulbigaada iyo dhabarkaadaan ilaahay ka rajaynaya nin hawlaha fahamsan oo madax adag oo dagaalamo ilahay inuu ka keeno hawsha fahmaaye gaalla ku adag muslimna u dabacsan marka hawsha aad in loo fahmo wey waxay ila tahay inaan ku siiyey muxuu ahaaye maraajic iyo meelaad u laabato xisbiga hadda ugu runay la bumbuniya waa xisb he alcadaala watanmiya rajab erdogan muxuu naxnu xisbun calmaaniyu laa diin asagaa bixuruufihi ma hiya alcalmaaniya cindaka sheekh cabdiqaadir hada yactarif bilkufr wاlirtidaad marka muxuu kuu keenayaa waxaad beryahan ba sacuudi waa horan kala farxaano intaan ku daali kara waan ku daalay beryahan dambaa waxaa laydinka gadahayaa turkiya laabudda in la dhibciyo xaqiiqada turkiya xisbi islaam iyo dowla islaamiga soo koraysa gaalasay u daynayaan shacab abdiqaadir so in laisweydiya hawshaa ma ah wiilasha yarka masaakiinta goobabka xamar iyo raas caseer iyo raas cambonia meelahan xamar jooga wuxuu bmka ugu dhiciy guliska madaxa loogu dhufan dawladdanoo cimlaaqo oo na u awood badanoo loo taageeri oo hala daayo gaala ay maxay tahay sosn maya in la daayo go-aan ku qaatay waa go-aan maraykan baa yidhi hala daay lama taaban karo saadadka laga hor maxaa yeele liannahaa jamacat bayna alislaami walkufri jamacat bayna alislaami walkufri bay dheheen waa muhiim jiddan waataan u baahannaha xarbigan la dhex dhigay gaala iyo islaam turkigaa baabi-in hayay dheh hadalkii baan kugu wada jasiira waxay tihi intaa waan fahmay laakiin amilana si islaamka muctadilka ah ee doonaysa in adduunka maanta lagu dayan karo noo sheega waxay yidhahdeen waxaan rabnaa islaamu junuub afriqiya wa islaamu turkiya igu soo ceedha jaziira cajab subaa dhegeyso ayaga ay islaamka turkiga oo kale iyo south africa oo kaan rabnaa bay dheh nimanka muslimiinta ee south africa jooga ee soomaliya hadda qaxday u kaadi dadka hore sii joogay warkoodii ha lagu akriya sheekh cabdiqaadir labadaasa rabnaa markaas waxay tihi gabadhi badan bay ahayde afraad ahaana dadka tusaale dadka dowladaha garanay iyo shucuubta laakiin afraad ma jiraan waxaa rabnaa bay dhaheen maxamuud taha waa nin murtado zindiiqa oo xaajinuur uu xukumay siddeetan iyo kodu in la dilo qutila riddatan waa aakhiru man qutila riddatan fi xukuumat islaamiya ninka u dambeeyey riddo loo dilo iyo zandaqo oo dowlad islaam sheeganaysa ay disho kun sagaal boqol siddeetan iyo kowgii baa la dilay suudaan baana dishay murtad zindiiqu ahaa yunkiru nubuwaat wa yunkiru salawaat waxaadhan khuraafo iyo raganimo iyo maxamed wuxuu ku fikiro oo ka dhigi jiray diintuna caayi jiray xaaji nuur baa xukumay oo qaadi marka ahaa wasiirna ahaa inuu diinta markaa u joogaanfilahayo marka waa la toogtay wa aakhiru man qutila riddatan fi duwal islaamiya ama wadaaduhu dadkay laayaan ayagu ay ridda ku fuliyaan aad bay u badan tahay yaqiintu ma ninkaa suufi buu ahay kan waa muxuu aha mulxid buu ah laa diini ah maxamuud taha baa rabnaa yhi taha xuseenkii masar ma ah waa mid kaleo suudaan oo shaydaana ah. ayagii baa waxay caddaysanaya yaan laydin marka laydin lugoyni shucuubtan muslimiinta ma ka hadlayno laakiin siyaasadda xukuumaadkaan ka hadlayna turkiya waa inaa aada loo fahmo hawsha iyada ah hadda beryahan waa idinla shashiraan waa idon yeedhaan somalida waa dhabda u yeedhaan meeshan ku urursadeen kaar kalaale waa idin soo mara ma kuwii idinka xigay carbeed laydiin fasaxo kuwa idinku dhaqanka ah in badan idinku diin ahaa afkoodana aad fahmayseen ee wadaadihiinu ay ku hadlahayeen luqadoodii maa laydiin fasaxo inay idin yimaadaan sacuudigaa noogu liitan bay kuu fasaxa inay yimaadaan kuweyt maa la fasaxo carab maa lagu soo daayo turkiya oo yurub qarkeeda taag fadhida maxaa lagugu soo daynaya oo isfahmi karin oo macaahidada ay u furanaysa so in la isfahma ma hawsha iyada waa waa wadadii lagu soo mari lahaa weeye murankeenna uu iska koobanhaya bal dhowr sano kadib baynu suuraysan doonaa wa kaana hadyuhu ayضa alaa yubasa alaa yaxbisa arasuula cindahu aw alaa yuxbasa arasuulu laakiin arasuul uqaaniga alaa yaxbisa arasuula cindahu ida اkhtaara diinahu waxaa hadyiga nabiga ka mid ahay allaa yaxbisa inuusan xaniban nabigu arasuula ninkii fariin wadaha ergeygii cindahu cinda rasuul aan lagu xanibin oo la xabisin ida khtaara diinahu xataa nin gaal oo farrin wadaa yimid waa lala hadlay diintii waa loo bandhigay wuu islaamay ha dhaqaaqin dhihi mayno farrin ahaaye farriinti qaad oo celi baan dhahaynaa markaad farriinta gudbiso haddii islaamnimada aad sheegaya dhab kaa tahay markaa soo noqo ha muslimiintii nin baan u diray ninkii bay xidheen waa xabsiyeen soo badayn waaye khiyaarkay bay ka qaadeen waa la qasbay madaxaa la haystaa xor ma aha dacaada tabarba uma haynaba farriinta keen tanna qaad haddii muslimada aad sheegatay dhab kaa tahay soo noqo waddadu way furan tahay markaasaa si fiican kusoo dhaweeya laakiin annaga nalagu eedayn mahayo inaan muxuu ahay ergeyga xanimnay oon khiyaar ka qaadno on qaban oon xidhnay falaa yamnacu nabigu uma diidi jirin min allixaaqi inuu haleeo ka daba tago ku noqda biqowmihi tolkii uu fariinta ka keenay bal yaruddu waa naqdira ilayhim kamaa qaala abu raafic alqibطi almisri mowla rasuuli اllah wuxuu hi bacaatnii qurayshun quraysh baa i dirtay ila اnabiyi bay ii dirtay isagoo fariin wada falamaa ataytuhu waa sanadkii xudaybiya falamaa ataytuhu nabiga markaan u tegay waqaca fii qalbi اlislaam markuu muslimiinta iyo wanaagooda iyo nabiga arko indhaha ka buuxsaday qalbigiisi baa lagu dhibcayo iimaan baa taabtay faqultu yaa rasuul allah laa arjicu ilayhi nabi allow u laaban maayo idhi buui quraysh kuba noqon mahayo adaan kula joogahay warkoodaba iga daa faqaala nabig wuxu uhi innii laa akhiisu bilcahdi innii laa akhiisu ay laa anqusu bilcahdi ilaa anqudu bilcahdi cahdigii muxuu ahaaye ballankii burin maayo ninkan waxaa loo soo diray inuu fariin geeyo fariinna soo qaado haada huwa almutacaaraf baynii wa baynahu shaygu curfiga ahaana in la buriya ma aha innii laa akhiisu ay laa anqudu walaa anqusu bilcahdi ballankii burin mahayo walaa axbisu mana xanibahayo alburda jamcu bariid bariid waa fariin wade alburud jamcu bariidin waa safiirka fariinta wade dhambaalka wada fain kaana fii qalbika aladii fiihi اlآan qalbigaada hadduu ku jiro shayga hadda aada aaminsan tahay farjic laabo haddii aada iimaanka hadda aada sheeganayso iyo waxa qalbigaada ku jiro u baaq kusii noqdo muxuu ahay farjic markaas soo laabo asagaa ka sheekay fadahabtu qoraysh baan ku noqday fariintii baan qaaday uma aataytu ilى الnabiyi faaslamtu buui quraysh baan fariinta u celiyey kadib waan soo noqday faaslamtu bimacnaa adhartu اlislaam laakiin marka hore mukfi buu aha hadduu noqdo asagoo islaamkii muujisana way dilhaya marka asagoo mxuu ahaaye kaatim liimaanihi ah ayuu noqday fariintii buu geeyey wuu soo dardaarmay ammaanaadkii buu celiyey wuu soo noqday faadhara islaamahu marka muxuu ahaa min mawaali rasuuli alqibti abu raafic in qiimo badan buu ahaa xadiidku marka abu daawuud baa soo saaray axmed waana xadiid صaxiixa xadiidka abu raafic qisadan ku saabsan amaa eh, <clears throat> kii hore ee musalimat ku saabsanaa hawshiisii iyo labadii rasuul mid ka mida ah cabdullahi nawaaxa markuu saa ku baxsaday waagi dambe ibnu mascuud oo kuufe amiirka oo joogay iyo basre aggaas ay joogay abi muusa alashcari yaa nin muslima ayaa wuxuu waxaan soo maray masjid reer bani xaniifa ay leeyihin oo meeshan kuufe ku yaallaan soo maray maqribkii markaasa waxaan arkay bu ayagoo le wanashhadu ana musayaat alkadaab rasuul اllah wuxuu nimanka reer bani xaniifiya aniguna wax utuna ama eeqa ah nooma dhaxayso niman hadda aan ku xumayno muu hadda ka hor aabbahi jirana ma aha waxaan kuu sheegana cabdullaahi saadiq baan ku hawsha ayada cabdullahi hawshugu ciidan u diray iyo niman basaasiina warkii baa lasoo ogaaday ninka muslimka hawsheega run bay noqotay aa la qabtay ayagoo maqrib tukan haya oo laakiin musaylama inuu rasuul yahay aaminsan baa isweer laga qabtay kulli baa la soo ururiyey inti kale way dhawaaqeen waxay dh anagu hawshaa way jirtay tubna min dalika faaslama lilahi rabi اlcaalamiin nashhadu ana muxamada rasul waanahu laa nabiya bacda markay warka cadaysteen buu sii daayay ibn nawaaxa yihi muxuu ahaaye aniguna tubtu min dalik xagga u baxba adugu cabdulahi nawax xagga u bax buu hi hadda ka hor baad adoo murtada nabiga ka fakatay ood kaga fakatay inaad safiir ahayd ama alyowm falasta birasuulin buu hi kaa aqbali maayo idhab abii ila suuqi fadrib cunaqa suuqaa lagu dila asagu ale inaada sharuurta i mayeegaynin bilood dahayn hadda ka hor maxamed baan u gembiyey haddana waxaan u gembinayae faqihu saxaaba cabdillahi mascuud min fuqaai saxaaba weeye waqala maa yuujadu afqaha minhu waa dilay waa meelaha loo daliishada ana almurtada zindiiqa almusira likufrihi almudhar lislaam ida ulica caleyhi anahu yuqtil bilstaaba murtadku waa laba qaybood nin gaalnimada caddaysta oo bannaankaba la taagan ninka haddaanu muxuu ahay qabanno oo uu toobad keeno inaan sii dayno weeye liannahu kaana mudhiran likufrihi fataraajac can dalika alkaafir alxarbiy kaana yudhiru shirka wاlkufra cinda alquwati wاlhalabana adhar alislaam waa la sii day laakiin ninkii gaalnimo qarsanhay ee hoosta ka watay kadibna la soo ogaaday warkiisii ee dhab la soo siiyey ee dhawaaqay laga dhagaysan maayo marka falam yakun yanfachum iimaanuhum lama ra-u ba'sana lأnna idhaar اlslaami cinda khawfi اlqatli caynu zandaq ina in markaad in lagu dala ka cabsataa islaamkay muujiso horaanba waad muujinaysa maxaad kordhisa ila marka horeba kunta tudhiru اlislaam wa tukfi alkufra hadda dhab baan ku siinay ahaarta alislaam inta waa intaad hore nagu dagtay maxaa soo kordhisaan leena horaanba waad tukanaysay waad islaam baad muujisanaysay gaalnimadan hoostaad ka cabaysay mar haddaan ku ogaana kurkun baa lagaa goyn wa madhabu jumhuuri salafi saalix shaaficiyada qadiyadan khilaafsan oo ay leeyihiin murtadku ama musir sindiiq ha noqda gaalnimo qarsan haye kalmunaafiqiin ama mudhir ha noqda lilkufri marba hadduu toobad keeno la dili mahayo isku baab baa la miran bay laa farqa bayna azindiiqi wa bayna almurtadi almujaahiri bilkufri wa bayna alkaafir alasliyi kulu man taaba can اriddati wاlkufri tuqbal towbatu bay taagayen shaaficiyu madhaba jumhuur salaf axnaaf sida mashhuurkii xooga badan maalikiyu ahlu lmadiina alraajix fii madhabi axmed xambal jumhuur اlculama waxay laabudda min alfarqi bayna azanaadiqati wa bayna almurtadiin zanaadiqada iyo murtadiin waa in la kala saaro والزنديق في عرف الفقهاء هو المناafq في عرف الرasuل والصحاaبة xilligii نeبi mxamed ninkii munaafiq la odhan jiray yaa haddana loo yaqaanaa he zindiiq culmo kala qaado yidhahda waxaa akhasan oo sii hooseeya zindiiqa munaafiqaana caamsanna waa jiraan lakin hada huwa huwa الraajix wa huwa almashhuur murtadiintii marka dhowr laba qaybood marka laga fiiriyo xagga gaalnimadan la muujisanayo qarsiga mid gaalnimadiisii banaanka dhigtay oo muujistay oo sida asalka waxaa weeye kaasi waa la dili in lam yatub fa idaa taaba qubila towbatuhu waana la sii daynaya nin gaalnimo qarsanhayay kadibna si hoose lagu soo ogaaday wa qaamad calayhi albayinatu aw ictarafa bidalika midkaa waxaa xoogba inuusan toobad lahayn fii axkaami dunya baan ka hadlayna waa la dili towbaduu la yimid hadday saadiqa tahay tanfacuhu fi اlaakhira wa cinda allah ama cindana waxaa weeyaan azindiiq ida ulic calayhi waxaa wey laa yustataab bal yuqtalu biduuni istitaaba aakhira loo dirahaya waa xagga israarka israysiga iyo jahriga dhanka kale waxaa loo qaybiyaa murtad ridda muqallada iyo murtad ridda mujarada ruux hadduu intuu gaaloobo diinta islaamka ka baxo islaamka uu ka baxayna uusan dhib kale ku darsanin murtad waxaa diinta ka baxay kadibna muslimiin buu laynhaya xoole islaam buu dhachaya gabdho muslimaad buu kufanha kufsanhaya diinta islaamka u caahaya ambiyada buu gaadanaya malaaigta buu fananaya nadalnimo iyo isaqajaannimo kale ku daray midkaasi waxaa loo yaqaanaa murtad ridda muqallada gaalnimadii uu diinta kaga baxay wuxuu ku daray asbaab kale iyo fasaad iyo ictidaa ku daray midka asagu waxaa weeye haddii gacan lagu dhigo tudrabu cunuqu walaa yustataa haddii la qabto bacda alqudrati caleyhi dhab la siiyo nacnacna laga dhegeysta dagaalka laga ridaaya lannahu kaana murtadan riddatan muqallada dhab baana la siiyey qabla an yatuub kaa waa la dila asagu cafis ma laha bacda maa gacanta lagu dhiga asagoo musira calaa riddatihi asagaa ridda muqallada ku dhacay ee intuu gaalnimo ku dhacay haddana fasaad iyo xadgudubkana muslimiinta u geystay hadduu toobad keeno qabla an naqdira calayhi waa la cafinaya annagoo gacan ku dhigin ayuuba toobad keenay muslimiintu ku la joogi jiray wuu ka cararay shariifkiibuu u galay jigjiguu isku tuuray muslimiin badan buu laayay gabdhuu kufsaday dhib buu geystay annagoo weli gacan ku dhino doonayna oo raadinayna oo muxuaha rag u diyaarina naftuna hayso maalinkan arag inaan madaxa ka rina doonayna jaaa taa'iban muslima waan sii daynayna midkaasi la dili maayo fa huwa kalkaafir alxarbiy hawshaa waa in aada loo fahmo qadiyadda iyada waba lasku qasin murtadka ridda muqallada bacda alqudrati calayhi xukmuhu wa alqatlu wa cadamu alistitaabati indhaha laga ridaya amaa murtadka ridda muqallada uma taaba warajaca ila islaam bacda alqudrati calayhi waa kalkaafir lxarbiyi idaa aslama ya cafwan qabla qudrati calayhi baan rabaa isagoona aan gacanta ku dhigin buu soo islaamay waa la sii daynaya sidaa dartee dulayxat alasadi kaana miman irtada faxaaraba almuslimiin wa qatala jamaacata min almuslimiin min asaxaaba xoolo badan buu dhacay bal raggu gacanta ku jira waxaa ka mid ah fii qitaali fii xuruubi ridda cukaashata bn muxsan sabaqaka biha cukaasha miman bushira biاljanna wa anahu laa xisaaba calayh raggi loogu bishaareeye dulayxat alasadi baa gacantii ku jira wa kaana murtadan markuu dilhaya laakiin wuu toobadkeena marka murtadiinta jabee isagoo gacanta lagu dhigin ayuu jaa taa'iban musliman buu yimid abubakr waa aqbalay ma dilin xataa dhiigguu daadiyey muslimiintu baabiyo loo dabageli maayo wuxuu hanti dhacay loo dabageli maayo wuxuu gabdho kubsaday loo dabageli maayo waxaa un laga qaadi keliya haddii xooli uu dhacay cayntooda la helo baabuur buu naga dhacay gawaari buu dhacay bidaatiha baa la helay waa lagala wareegahaya laakiin wuxuu dhunsaday intuu murtadkaa laga daba tegi maayo hada huwa alxukm waxaa ku yimid almurtad ridda muxuu ahaayey mujarada qabla alqudra wa bacda alqudra idaa taaba tuqbal hadduu bacda alqudra iyo qabla alqudraba uu toobad keeno ninka waa laga aqbali axkaamtaasay masaladu leedahay waa in la kala fahmo murtad kasta minjaha loo gudiyo unuunkan hala qaado hawshu ma aha haddaan la kala fahmin wax badan baa isdhex boodahaya ayadoo sidaa tahay haddii murtadkii in la daayo ahayd aal la dilo adoon istitaabo samaynin culum waxay leeyn ninkii dilay laa qisaasa walaa kafaarata walaa diyata calayh inamaa fiihi tacziir iftiyaad iyo xadgudub buu sameeyey lianna qaama bihi wasfu اlkufri istitaabatuhuna waajib ma ahayn ama shardi ma ahayn niman baa halkaa ka maray laakiin tafsiirka aynu sheegnay huwa araajixu min xaysu dal waana camalu الصaxaaba sidaa waa in la yeelo qaala abu daud wuxuu yihi fii kitaabihi الsunan buu ku yidhaahdaay wa kaana hada fi اlmudati alatii sharada lahum rasuulu اllahi an yarudda ilayhim man jaaءahum minhum wain kana muslima ama اlyowm falaa yasluxu hada wa kaana hada marka abu raafic nabigu leeyahy ku noqo quraysh farintana u celi haddii iimaanku ugu sii jirana soo laabo xilligaasaynu xisaabtamaynaayo wa kaana hada fi lmuddati aladii sharada lahum rasuulu اllah muddadii cahdigii uu nabigu u shadiyo quraysh an yarudda inuu usoo celiyo ilayhim xaggooda man jaa-a minhu ruuxii ka yimaada wain kaana muslima muslima allaha ka dhigay bay ahayd wa ama alyowm maanta miya falaa yaslux haadaa maanta ninka muslimka noo yimaada noo fadhiisaan leeahay fariintii gaalada kale in dhex jirtaan ugu dhiibaynaas u celiya fariinta ama gaalkala soo dirsaan leenahay farinta idiin qaada ama muslim idiin soo celin mayno ama alyowm falaa yaslux haada aimada qaba inuu hawshii islu xudaybiya ay khaas ahayd ama ay mansuuqa tahay dood ku jiraa dhowr meelood buu ka cadeeyaa markuu adiiu xadiiu caliyin u sharxigana wuu sheegaa xadiidkan markuu marayo mxuu aburaaficna wuu sheegaa aimada madhabka qabtu ku jira kitaabu aljihaad baynu kusoo maray abi daawuud laba kun toddoba boqol konton iyo sideed iyo laba kun toddoba boqol lixdan iyo laba lixdan iyo kow baynu kusoo maray alla muraajaciy sheekhu wuxuu yihi wa fii qowlihi nabigu uu yidhi laa axbisu burda burda alburuda yacni mxuu aha sufarada iyo ergeyada anuu ma xanibo ishcaarun baa ku jira dareensiin la isdareensiinayo biana hada xukmun yakhtasu birusuli muطlaqa rasuul oo dhan bu yuu khuseeya ama rasuul mushrik ha noqdo ama rasuul murtad ha noqdo safiir dhan waa inaan la xabisin oo la celiyo wey وأma radduhu liman jaءa ilayhi minhm wain kana muslima fahada inama yakunu maca الsharطi kama qaala abu dawuud wuxuu hi ama radduhu amaa nabiga celintiisa uu celinaya liman jaءa ilayh ruuxu u yimaada minhum gaalada xaggooda oga yimaada wain kaana musliman baa allaha ka dhigay fahaada inamaa yakuunu maca shardi raddigu wuxuu noqonayaa oo asaxayaa marka shardi aan ku wada gallo oo marka la aslimo weliba inuu shardigaasi weli cahdigaasi noocaasa uu bannaan yahay ama uu baaqi yahay kama qaala abu daawud wa ama arusul falahum xukmun aakhar rususha iyadu kuma xidhna shardigaay ama shardi raddi aan yeelano ama yaanan yeelanin mar hadduu safiirba yahay aslu waa in la celiyo xataa yu-adiya risaala alaa taraahum yadan u jeedin lam yatacarad nabigu inuusan u banbixin lirasuulay musaylama musaylama waqad qaala lahu fii wajhi nashhadu ana musaylamata rasuul اllah inuusan nabigu u banbixin musaylama safaradiisa iyagoo ka yidhi wejigiisa hortiisa nabiga ka caddeeyey inuu musaylama u yaha rasuul ilaahi wa hadihi ridathun bixaddi daatiha waa kufriga gaalnimo wa kaana min hadiihi hadiga nabiga waxaa ka mida waxay laga niqaashaa oo muxuu aha ahluljihaad watawxiid baryahan dambe aad oga niqaashaa haddii maxaabiis murtadiina la qabto oo gacanta lagu dhigo ma banaan tahay in lagu soo furto hee muslimiin maxaabiis ah masaa aad bay oga niqaashaan waa laisku naqdiyaa niman waxay taagan yihiin murtad hadduu yahay ninku ma baryaan iyo ma badbaadaan iyo kaar guduudan baa usoo baxay ilaa an yakuuna rasuula wa safiira min almurtadiin wix intaa ka soo haray madaxaa laydin goynhaya nabigu walowlaa ana rusula laa tuqtal buu ku ku cilayay keliya la darabtu acnaaqakuma nimanna waxay leeyihiin way banaan tahay haddii gaalkii xarbiga ahaa iyo gaalida kalaba muslim in lagu soo daayo ay banaanaatay murtadkana dilkiisa waxaa ka khayr badan muslim gaalo gacantood ku diya in lagu soo daayo qiyaaskaana keenayay leeyihiin ijmaacna qadiyaddaa kuma asixin nas khaasana ma jiro asalna kaafirka muxaaribka waa in la ilxaaqiyo kaafirka asliga muxaaribka bale ilaa bidaliil meelahay saxaabadu khasiseen ma inta kale waa halkaasaan marinaynaa almaslaxatu taqtadii bay le murtadiinta maxaabiistooda intii la layn laha ama la dili lahaa waxaa nacfi dhaama muslimiin xidhan oo maxaabiista gabadh muxuu ahay masjuunaada muslimaad oo masjuunaada oo lagu xadgudbahay in la soo daayo maxaa yeele muminkan oga qiimo badan boqol gaal iyo kun malaayiin gaaloon dillo markaan kari kara inaan wa kala sooci karna marka qadiyada aad ba laga niqaasha kolley un haliskaga baraago wa kaana min hadyihi nabiga dhaqankiisa waxaa ka mid ahaa ana acdaa'ahu colkan nabiga idaa caahaduu waaxida min asxaabihi calaa cahdin laa yaduru bilmuslimiin min hayri dah amdaahu lahum gobonimada rasuulka lagaaga sheeganaya qaybo ka mid a ah. wa kaana min hadyi nabiga dhaqankiisa waxaa ka mid ah idaa caahad ana acdaa'ahu colkiisu idaa caahaduu hadday la heshiiyey ama ballan la galaan waaxida min asxaabihi mid ka mida saxaabadiisa calaa cahdin ballan ay la galaan laa yaduru bilmuslimiin muslimiinta aan dhibaynin waa ballanka aad iyo ammaanka aad bixinayso waa muslimiin uusan dhibin waana soo sharaxay waa inaan dhib uusan lahayn oo muslimiinta uusan dhib u geysanaynin labo waa inuu daa'ifa mucayana muxuu ahay qowm jamaaco qoys yar aad ammaanka siiso laakiin gaal oo dhan baan ammaan siiyey hada waa maxay fiihi liljihaad falaa yasixu ilaaqan waana ijmacu slfs qadiyadda iyada ah marka qaydka waa kuu sheegahaya min ayri ridaa nabigo raalli ka inun ogeyn buuba nin muslima gaalo kale ammaan siiyey amdaahu lahum waa u tagsiin jiro nabigu waa fulin jiray mana bushin jirin kamaa caahaduu siday quraysh oola heshiisay maalan oola ballantay xudayfa bna alyamaan wa abaahu xusayn aabihii xuseyn alaa yuqaatilaahum macahu faamdaa lahum dalika muhim jiddan wey waqaala lahuma insarifa nafi lahum bicahdihim wanastaciinu llaha calayh xudayf bn yamaan iyo aabbihii oo wada socdo ayaa waxay ka yimaadeen xagga maka madiina ay usoo socdeen gaaladii oo beder korkeeda fadhida ayaa qabata dhabsiisa waxay yidhaahdeen haa waxaad u socotaan soomaha maxamed iyo ciidankiisa waxaad rabtaan intaad tagtaan in aada maxamed iyo ciidankiisa soo taageertaan ood la soo dagaal gashaan ballamkiila waad go-aysaa ma iday sii dayn mayno markaasay waxay dhahday riwaayada muslim inakum turiiduuna muxamadan faqulnaa buui maa nuriidu muxamadan maa nuriidu ila almadiina maxamed ooma soconno madiinan u soconnaa ee faraha naga qaada faakhaduu cahd allahi wa miihaaqahu lanansarifanna ila almadiina walaa nuqaatila macahu waxay nagu dhaariyeen buuhi saxaabigii in aan madiine u soconno maxamedna aanaan u soconin kadibna markaan sii ayna sii daayaan aan madiina toos u aadno maxamedna aanan ku leexanin xaggana aanan soo dagaalgelin bay balan iyo kula galeen saasa lagu sii daayay nabi maxamed marka sooma nabi allow hadee dagaalla waa socdaa annaguna gaaladii ballamhaas iyo shuruudaasna soo gashay haddee ma ballankoodii baan fulinaa oo waan iska tagnaa mise dagaalkan kula galaa nabi allow warkood intaad nagadaysa nimankan ayaga nabi wuxuu yihi maya orday iska socda madiina taga xudayfa imxaad beder uga qayb geli weyda xudayfa muslim baa wadahayd war beder wixii dhaafay idiin sheegayba niman waa idin siida dagaalkii beder wuxuu ugu dhaafay shardi baasoy gaala ila galeen yuu nabiguna yidhi haska wateen o iska tag ee haddii shardigaa la bulin lahaa beder hadda waa ka qayb qaadan laha marka la kuntu min albadriyiin marka saasay igu dhaafteen aniga aabbahay ee badriyiin baa noqon lahay aabahid waki lagu dilay khaaan lagu dilay muxuu ahaaye dagaalkii uxud waad garanaysa <clears throat> fa amdaa lahum cafwan anlaa yuqaatilaahum inaysan la dagaalamayo quraysh macahu maca anabiyi faamdaa waa socotiyee lahum liqurayshin daalika arrinkaas wa qaala lahumaa nabigu wuxuu ku yihi wiilkii aabbihi insarifa gadooma madiina iska aada maxaa jira nafii lahum bicahdihim ballanka idan la galeen baan u oofinaynaa intay odhan lahay muslimiin ballan ka baxay oo waa beenalayaal oo waa ballan furowyaal ay odhan lahaayeen wanastacinu llaha calayhim ilahay baan u kaalmay xadidku saxi muslim ku yimaada asagoo qiima eh, sidan ka faahfaahsan oo ka dheer oo intaan kuu sheegay ku jirto xaafid ibn xajar asagu wuxuu baxfiyaa qadiyadda xataa alxarbu khadca iyo ixtiyaalka iyo howlaha noocaas oo dhanba nabigu asagu ma ogolay waxayna ahayd buu leeyahay jawaabta saxda ah khasiisa min khasaa'is الnabiy wax muslimiinta kale u bannaan oo xeelad ah iyo taati ka dagaala ah iyo tabca ah baa nabigaan u bannaanay wax yar oo saxar ah wa in kaana baailan nabigu waa iska fogan jiray adilo badan buu kas waxaa ka mid a ah dagaalku xunayn baa nin muslimiinta aada u dhibay oo gaal ahaa yaa wuxuu saxaabi ansaariya haddii ilaahay gacantayda soo geliyo nadar baan ku galay oo ilah waxaan u dhaaranayaa meesha ninka aan ku arkay dhigiisa inaan daadiyo markay gaaladii jaltay baa ninkii baa yimid oo ku soo biray gaaladii islaamaysi saxaabiga markuu ninka arkay buu soo orday ila nadar buu ku galay isagoo nabiga dul taagan nabi maxamedo nadri awfi la nadri nabi al nadarkaygi ninkan dhiiggiis ninkan ku naree wey nabigu waa iska aamusay dad kaluu beeca la galay wuu waday ninka wuxuu nabi allow beecaya la gal nabi allo waan islaamahayaa saxaabi wuxuu nabi allow ninkan nabigu wuu aamusay wuxuu rabaa ninku nadarkiisa oofsado asna wuxuu diiday nabi inuu gacan dhaafo nabigoon hadlin inuu ninka diluu diidan yahay nabi maxamedna wuxuu rabaa in saxaabigu nadarkiisa oofadoo gaalkana madaxa u rid intuusan islaam markuu ninkii ninkii dili waayey nabigu baca la galay miraad usir nabi allow nadari shardi ballankii aan gal nabi allow orod iga taga bal adaa kharibani inta aan gacanta ceshanhay een kuu sugahay ninka maxaad u dili wey nabi allow maxaad ugu iljibin weyda buuri nabi allow intaas maxaad ugu iljibin weyday hallaa awmadta ilaya nabi allo maad isha ii jabis keliya nabi allo intaan dhawaaqahay nabi allo kulahaa maad isha jabis keliya kadib ban xisaan qaadi lahaaye nabi wuxuu laysa linabiyin an yuumida riwaaya kale laysa linabiyin khaa'inat اlacyun nabi uma banaano in uurkiisa afkiisu iskhilaafaan daahirkiisa iyo muxuu ahay baatinkiisa inuu iljiyo inuu baaqo inaan ku dhaho war ninka diloo sacad kuu dhaho inaan ku dhaha daa mooyeen hawlahan xisaabta iyo dhintibantii hawlaha waxaa ku fiican dad kale hawlo ambiya maha lagu yidhi saasay horta ballanti ku baabaaday cabdullaahi ibn abi sarf akuu cumaan lummihi muslimiin radaaca buu ahaa oo katabatul waxyi ku jiray kadibna gaaloobay raggii waxyiga qori jiray buu ahaa la soco wadaad baa gooli hala yaabi wadaad rucliyo diinta ka baxayaysan colays kugu noqonin saxaabo min katabatilwaxyi oo waxyi marku dego qori jiray baa diinta ka baxayo gaaloobay yooma fatxi maku yimid markii intay quraysh ay jabtay la dhuuntay ee nabigu intuu iska cafiye uu beecooyin ka qaadahay islaam baa cumaan soo dhuumiyey nabiguna raggu wuxuu ah uu yidhi haddaad aragtaan raggaa afarta ah lix afar rag ah iyo laba dumar ah lixdaaba nabigu wuxuu yuqtaluuna fi lxilli walxaram meeshii lagu arkaa la dilo oo kiil nabi maxamedow ibnu khatal baan yaa ku dhegan mutacalliq biastaar alkacba iqtuluuhu walow kaana mutacalliqan biasaar ilkacba oo ka abubarsat alaslam iyo caamir iyo camar ay kala boobeen wey ee madaxiisa la qaado idan ninkii baa soo istaagay cabdullaahi dushiisa nabi maxamed dushiisa uu soo istaagay muxuu ahay cumaan ibn cafaan waxaa soo istaagay cabdullahi nabi sar nabi allow baayic cabdullahi nabi sar beecaka nabig waa aamusay nabi allow beeca ka qaad waa aamusay markii saxaabadu nabig markuu arkay markuu markuu arkay inuu nabigu oo uu doonaya dhiiggiisa in la daadiyo shaydaanka ummadda caayay waa murtad ridda muqallada intuu ridoobay oo uu laabtay oo haddana hee cay iyo aflagaado iyo maxamed anaa waay ku qori jiray waxaan doonaan samayn jiray qur-aanka anaa dejin jiray balaayo akriye been iyo bakti burg muslimiintu ku xadgudba nabig wuxuu ninkaan dhiiggiisa in la daadiyo cumaan nabi allo baay qurayshoo dhan baa beca la gashay hebel baadays nabi allo wiilkana walaalahana nabi allo cumaan nabig aad ba ka xushan jiray xididna waa la ah nabigu waa u aamusay wuxuu rabay saxaabada inay ninka la tagaan saxaabadu hadda kuma kara nabiga inay gacan dhaafaan meelaha waxay ka e, laayaan gaalo banaan taagan waxay maraan mooye markuu nabiga hadii loo keeno ninkuu nabiga hortaagan maysan gacan dhaafi jirin beecuu la galay markuu noqday y wuxuu hi amaa kaana fiikum rajulu rashiid war saxaaboy nin caqlila oo wax fahamxaa laidinka waayo markaad aragtay inaan gacanta ceshanayo ninka diidanahay adduunka maa dhaafisaan nabi allow maxaa noogu iljawada yidhahda waa sidee maa noo baaqdi ninkaan qaadnabe nabi wuxuu yidhi abadan hawlaha hawlahayga ma aniga xaamadku adilo badan kana ka mid ah xadiidkan wuxuu yidhaahdaa ballanka in la oofiye waajib ma ahayn lianno xudayfiya aabihii mukrahiin bay ahaayeen waa la qabtay gaal baa qabtay ima in la dilo iyo inay been iyo cahdi galaan iyo sulxi aan jirin baa isku qabatay marka waa sulxun maca ikraah cahdun maca ikraah laa yasixu muطlaqan laakiin nabigu sidiisuba iska fogeynaya saxaro maxaa qo dheer ba laskaga tira magacna meel dheer dhagaxna meel dhow idan waxaasoo dhan iljabis buu nabigu diidan yahay keliya alxarbu khudcaa la raba ixtiyaal loo baahan yahay wey laakiin nabiga hawlaha hada min khasaa'is rasuuli muطlaqan amaa hayruhu fayajuuz iljabin ma ahee farta laisu jabinaya carabka la isku taagahaya madaxaad gundhinaysa raggaa la baabi waada riiqi wixii muslimiin kalaa amaa nabigu min adarajaة اlculaa wakadalika alanbiyaءu laa taqdir hada min alkhasaa'is waa inaad fahamtay bul hawsha iyada xaafidku wa huwa sawaab mujaladka muxuu ahayey taqriiban lixaad kitaab mxuu ahay aljihaad wاlmagaazi wasir الbukhaari markuu baabisto baabu اlkadibi fi اlxarb waa safxada boqol lixdan sideetan iyo afar ilaa sideetan iyo lix qadiyada kagadla hala muraajaceeyo masaalka waa in sidoo loo fahmo faslu wasaalaxa qurayshan wasaalaxa quraysh miska istaagaha mise waa dhaqaajiya ayshee maxamed shanta wasaalaxa qurayshan calaa wadci اlxarbi baynahu wa baynahum cashara siniin intaasi waa gebagabada qadiyadaas quraysh nabigu sulxigu la galay iqiyaadkiisi wa nooga tilmaamhaya wa nooga tilmaamaya wasaalaxa qurayshan quraysh buu nabigu la galay la heshiiyey calaa wadci lxarbi baynahu wa baynahum cashar siniin toban sano in laisdaayo la kala nasto asxaabu ahli siyar walmagaazi iyo axaadiis badan oon sugnayn baa ku timaada sulxigu muddadiisu inay ahayd toban sano bacdu riwaayat waxay tii afar sano bar saddex sano muddada ugu badan la sheegay waa tobankaa sano weeye maraasiil baa ku yimaada iyo iyo mucdalaad marka la ururiyana inay sugnaataa xoog badan laakiin eh, un afar sano unbuu sulxi ugu jiray saddex sano wixii ka dambeeye way buriyeenba ayagaa jabiyey muxuu sulxi lagu galay calaa ana man jaa minhum musliman raddahu ilayh ruuxii muslim ee ka yimaada makiya muslimiinta u yimaada in loo celiyo shuruudi lala galay bay ahayd waman jaaahum ruuxu oga yimaado oo min cindi nabiga ka tagoo gaalooba ninki intuu islaam madiina ka caree maka ku laabtana laa yaruduunahu ilayhi nabiga inaysan usoo celin xadidku de fi saxi lbuhaari iyo meelo badan ba iyo muslim ah kitaab shuruud iyo kitaabu sulxi buhaari ku faafaaya qadiyada xaafidkuna ada ugu sharxaa mujaladka shanaad wey taqriiba baariga wa kaana lafdu lafdiga sulxiga ee ah man jaaahu ilayna man jaaa ilayna radadna ilayhim waman jaaa mxuu ahaaye minhum ilayna mxuu ahay waan u celinaynaa waman jaaa muxuaha mina ilayhimna la celinmahayo sulxi caamha min iyo mina baa la isticmaalay man baa la isticmaalayay jaaana idan shardi caam u ahaa lafdi caama min xayu adalaala lugawiya marka la fiiriyo wa kaana alafdu caaman ay siikata cumuumi fi rijaali wاnisa rag iyo dumarba ruuxii maka ka yimaada ee madiina yimaadee muslima ee muhaajira ama muhaajirad ah in la iyuu lafdigu keenaya sulxigu cuquudiisu fanasakha allahu dalika fi xaqi nisa ilahay baa diiday ilahay baa naskha waxaa la yidhi muxuu ahaaye hadday gabarh muslimada timaado oy soo hijrooto la maayo ayadu waa daciifo ragga lamid ma aha waa hilib bisil waa cawro abadan gaalada muxuu ahaay ragga kale ee muslimiinta la celinhaya ilaahay baa naskhay ama waa takhsiis ama waa naskhi waa ra'yaan lisalafi fii xaqi اlaaya wa abqaahu ilaahay baa xukumkii baaqi yeelay fi xaqi الrijaal wa amara allahu nabiya nabigu wuxuu ilaahay amray ilahay wuxuu nabigiisa amray walmumin an yamtaxinuu inay jirabaan o imtixaanaan man jaaءahum min الnisaa'i wixii dumar ay yimaada ya ayuha aladiina aamanuu ida jaءakum اlmuؤminaatu muhaajiraatin faاmtaxinuuhuna allahu aclamu biiimaanihina fain calimtumuhuna muؤminaatin falaa tarjicuuhuna ilى اlkufaar laa huna xilu lahum walaa hum yaxiluuna lahuna waaatuuhum ma anfaquu wlaa junaxa calaykum an tankixuuna ida aataytumuuna ujuurahuna walaa tumasikuu bicismi اlkawaafiri wasأluu ma anfaqtum walaa tumasiku mise walaa tumsiku qira'ataani wa sabciyataan mise idinku tanu baad barateen bicismi اlkawaafiri wasأluu ma anfaqtum walyasaluu ma anfaquu dalika xukm اllahi yaxkum baynakum wallahu caliim xakiim qadiyadaas baa ayuu sheeku ka hadlaya iyo aayadda ka dambeysay koy tobnaade wain faatakum shay min zawji kufaar aayaddaasi labada ayad buu taabanhaya sheekhu wuxuu yihi waabqaahu fii xaqi waamara allahu nabiyahu wاlmu'miniina an yamtaxinuu inay imtixaanaan man jaaءahum min الnisa fain calimuuha hadday gabadhi ku ogaadaan mu'minatan iimaanku waa camal baaطina see loo ogaan bilqara'in الظaahira bacloo leeyihin islaamka daahirka ee kaa muuqda salaada iyo soomka iyo cibaadada iyo khayrka iyo anshaxa iyo usluubta kaa muuqata tadulu calى ma fi اlqalb saasaa loo jeedaa calimtumuuhuna muؤminaatin ay biاlacmaali الظaahira لأna qaacidaة التalaasumi bayna الظaahiri wاlbaطin baa loo jeedaa asal waxaa ruuxa baaطinkiisa iyo daahirkiisu he inay iswaafaqsan yihiin wanaagga kaa muuqda inuu qalbigaada jiro wey xumaanta kaa muuqata inay hoos jirto wey asal waa in korkaada kore iyo ogadaada iyo uurkaada wax ku jira iswaafaqsan yihiin ilaa la ogaada hee inay iskhilaafsan yihiin kalmunaafiqiin lam yaruduuha u cilma ila اkufaar waamarahum ilaahay wuxuu amray muslimiinta biraddi mahriha gabadha meherkeedii in loo celiyo ilayhim ila kufaar loo gabadha ka soo islaantay ee gaaladu ay qabeen ee ka soo islaantay loo celin maayo ninkaa gaalkana gabadha lagu celin maayo laakiin meherkii kharshi kaga baxay maadaama gabadha ay kusoo birto dowladeenna iyo islaamkeenna waa in loo celiyo ninkii gaalka ahaa hada huwa alcadl limaa faata wixii ka tegay awgii oo dhaafay calaa zawjihaa zawjkeeda oo min manfacati budciha xaasnimadii iyo galmadii iyo guri uu ku qabay mar hadday kala tagtay oo ka islaantay oo muslimiin u xarootay waa in xaqiisi la siiyo loo celiyo xoolihiis wa amara almuslimiin wuxuu kaloo ilahay muslimiinta faray an yarudduu inay u celiyaan calaa man irtadad imra'atu muslimiintii soo hijrooday ee maka madiine yimid nin ka mid a ah xaaskiisa hadday gaalowdo oy maka ku laabato ninkana waa in la caawiyo ila islaana inuu guursado rabaayo carurta wax dhuqu doonahayaay ninkana waa in loo xoologoyo xaggee looga xoologoyo gaalada markaan dagaalo haddii haniimo la helo haniimada intaan la qaybina waa in laga siiyo meherki iyo xoolihii kaga baxay islaanta baxsatay ilaa gaalada wuu soo celmahayaan gaaladu xoolihii soo celmahayaan niman halkaasi maraya niman waa ma ahe anagu maadaama aan meherka u celinayno ayagu waa in loo soo celiyaan meherki oo nin kuway u tagtay u xarootay ama u gashay waa inay soo ceshaan xaqina kaga baxay hadday soo celin waayaanna haniimada muslimka laga caawan laga siinayaa xaqiisi wa amara almuslimiina nabiga ilahi wuxuu amray muslimiinta an yarudduu inay celiyaan calaa man dul irtadad ay ka noqotay imraatuhu xaaskiisa ilayhim alkufaar u noqotay maharaha idaa caaqabu markay ciqaabaan gaalada yani bilgazwi muxuu ahay walnasri walfatxi walistiilaa maxaa weeye waaa qaabkee loo celiy bian yajiba calayhim raddu mahri lmuhaajira gabagabad waa maxay hawshu waxay noqotay in la celiyo gabadhii muhaajirada hayd meherkeedii bian yajiba calayhim cala muslimiin raddu mahri muhaajira muhaajirada meherkeed in la celiyo fayaruduunahu waxay u celiyaan meherkii ilaa man irtadat imra'atuhu walaa yaruduunaha ilaa zawjiha almushrik waxbaa isdhexgalay hadda meeshaan oo hadda hadalka waxaa ku jira tashwiish qaybtan bian yajiba calayhim raddu mahri muhaajira meelaha hore inay geliyaan bay raddu mahli muhaajira hore in la geliya ahay tan dambe waxaa un shaqaynaysaa fayaruduunahu ilaa man irtada imraatu an yarudduu calaa man irtada imra'atu ilayhim mahraha idaa caaqabuu fayaruduunahu ilaa man irtada imra'atu walaa yaruduunaha ilaa zawji almushrik qadiyadaasi waxbaa isdhexgalay muhiimadduna waa maxay ruuxa muslimka ah anigu cibaaradeeda tashuush ku jira kolle in artaba muhiimaddu waa maxay ruuxii muslimka ahaa ee islaantiisu ay ka baxsatay ama zawjkii ay u tagtay baa soo celin meherkii ama muslimiinta haniimada ka ninka muslimkaa caawin laakiin hadday haweenay muhaajira inoo timaado oo gaala ka soo baxsatay gaalada u celin mayno laakiin ninkii gaalka intuu hadhow nancalayn lahaa meherkiisi baa loo celin gabagabadu waa intaas bian yajiba inuu ku waajibo calayhim muslimiinta raddu mahri lmuhaajirati fayruduuna waxay u celin hayaan meherka ilaa man ibtada imra'atuhu ninkii xaaskiisu ridooday baa loo celin hayaa sidii gabadhi soo hijrootay meherkeeda loo celinayay ninka islaamtiisu ay ka gaaloodayna meherka ha loo celiyo saasuu sheeku qabaa walaa yaruduunaha ilaa zawjiha almushrik taaan la celinaya zawjkeeda mushrik aan loo celina waa alimra almuhaajira fa hada huwa alciqaab ciqaabta laga hadlay waa intaa inaan xaaska loo celinin ninkaas meherna loo celiya gaalka ah ya hada huwa alciqaab ee ciqaabtu ma ahu imaamku qabaa haddii gaalo la jebiyo in ninka muslimka islaamtu ay ka ridowdo wax loo celiy lakin culama sidaa odhanaya ciqaabtu ma alciqaab bilgazwi wاlistilaa'i wاlghaniima mise waa maxay waa cadamu raddi اlmahri aw raddihi labadaasaa laga niqaasha sidaa aynu tafsirka horen marray baana xoog badan fahada huwa alciqaabu waa ciqaabta la sheego walaysa min alcadaabi fi shay taasna cadaab ma ahabu ayb wa kaana fi hada waxaa ku jira mxuu ahay hadyigan ilaahay tilmaamay fii kitaabihi daliilu daliil baa ku jira calىa ana khuruuja اlbudci xaasnimadu inay ka baxdo min milki zawji mutaqawamu qiimuu le waa shay la qiimaynaya ama mutaqawimu waa shay qiimo yeelanay yacni gabadhii iyo xaaskii aada qabtay ee kaa kaa tagtay kaa hijrootay ee muslimiin u tagtay manfacadii aada budcigeeda ku qabtay iyo farjigeeda mar hadday ku dhaaftay laabudda in la dandhabo halkaasa waa shay qiimo leh qiimihina waa in meher la celiyo meherkaas la celinhayo ma wixii uu ku guursaday uu bixiyeyba mise waa mahrulmili mise waa wixii kharashee ka galay baa laisku haya wixii kharashee haweeneeda kaa galay miyaa lagu celin mise meherkii musamaheed ku meersataa laguu celin mise gabadha aynigeeda iyo dumarka kufac ah ama ku dhaqana ah ama ku dhalad ah ama ku dhaban ah bay ku qowracan tahay oo la celin ilaa haweene waxaa jirta qiimo badan oo muxuu ahaay khatar oo baxsan laakiin adiga meel gaban alla kaasiyaa jirta oo meherkeedu shan kun iyo toban kun lagu mehersan jiray aad shan toban boqol iskaga mehersato hada huwa almusama amaa mehrulmitli waa maxay iyadoo kale gabadhan ina ina gobeedka ah ee ree hebal ina sheekh sheekhda ee cajabta qabta ee ayadoona qursanayn dhegtasan ee bilicdasan ee dhabanka wanaagsan maxaaha ay ku muxuu aha ku gadantaa suuqa iyo siyadda ragga marka la joogo toban kun oo doo gabadhan waa lagu guursadaa meherkeedu toban kun waa maxay he waa mehrulmitli shanta boqolna waa almusama toban kun oo mehera iyo arooskii awlihii labaatan kun baa lacagtu cagacagaysa labaatanka kunna waa kharashki kaa galay intaasoo madhab baa ku jirta madhabka u xoogdan waa maxay wixii musamaha la celinaya gabadha budcigeeda wuxuu ku banaystay shan boqol doolar shanta baan u celinayna dhabanka iyo wanaagga asaguu ku haystay annagu waa ku haysanaynaa bay leeyi asaguu ku haystay annagu waa ku haysanaynaa ee wuxuu magacowday ee gabadha farjeeda ku banaystay baa loo celinaya tiiba sheekhu ka hadlaya wa kaana fiiha daliilun daliil baa ku jira calaa ana khuruuja albudci min mulki zawji zawjka mulkiisa uu ka baxay cismadiisii mutaqawamu shay qiimala wey ama qiimaysmaya wa annahu mutaqawamun ama mutaqawimun inuu akriyay ahayd hoos aniga mutaqawam buu iqora lakin mutaqawim baa fiican wa annahu mutaqawimun bilmusama wuxuu kulagu qiimaynaya lagu qadaraya wixii la magacaabay alladii kaasu huwa ah maa anfaqa الزawju zawjku wuxuu bixiyey laa bimahri اlmithli mehermitl maaha ee wuxuu asagu bixiye oo ku banaystay gabadha farjigeeda waxaa kaloo ku jira fiqiyaadka wa ana ankixata alkufaari guurka iyo meherada gaalo isguursadaan lahaa xukmu sixa meher saxiixa laga soo qaadaya waaba qaacido guudo mxuu ahaayey alankixa alfaasida waa ka ankixa saxiixa fi damaan nikaaxa faasidka ah waxaa way waa ka nikaaxi saxiix fi ihbaati الnasabi wاdamaani wixii la halmaala ayib laa yuxkamu calayha ankixada gaalo lagu xukuma bilbuطlaani lagu xukumi maayo sidaa darteed baa ilahay ictibaariyey in meherkii la celiyo hawshii lakala hawshii la kala guro cafwan kii hore loo ictibaarinaya nafs shay kii hore loo ictibaarinaya wa annahu laa yajuusu raddu lmuslimati almuhaajira lilkufaar waxaa kaloo muxuu ahaayey aan laga faaidaysanay inuusan bannaanayn gabadh muslimada muhaajirada in loo celiyo gaaladii walow shurida dalik haba la shardiyay abadan celis ma laha ilahi baba nasakhayba oo diiday falaa tarjicuuhunna ila alkufaar laa huna xilun lahum walam yuxiluuna lahunna beryahan dambe laakiin waxaa jira niman wadaad u ololeeya hadday gabadh muslimada ka islaamto kiristanimadii iyo yahuudnimadii iyo shirkiga ay ka baxdo ninkii gaalkahaana uu yahay nimaan gabadha dhibaynin oo diinteeda aan la dagaalamaynin oo caruurtii la korinhaya inuu sii qabi karo oy wada dhaqmahayaan ooy gabadh muslimada xaas u noqon nin gaal ah niman baa hawsha u ololeeya calayhim min allahi maa yastaxiquun waxaa ka a ragga hawsha u ololeeya qardaawi doctor yuusuf alqardaawi baa kamida waxaa kamida mid eh, cabdalla bin yuusuf judayci baa kamida waxaa ka mida majliska mxuaha fuqaau waa shutan wa oraba oo badankood baa ka mid a inkastoo waagoo dambe ay dagaalameen oo diido ragdan ay naqdiyeen haddana hadda waxay noqotay fatwa saa'ira fi اlbilaad algarbiya waاlawrobiya waxay lein gabadhi soo islaamtay waxaan eegeynaa ninka qabee caddaanka ee maraykanka ama reer yurubka ah ee horaan kristanka isla ahaayeen ma nin mucaadil lislaam baa muxaarib lahu ma nin diinteeda ka fidnayn haya ma ninka ma ninkan ah hadduu xoogow nin roon yahay oo gabadhii raarka dhaqanaya wuu muxuu ahay way ila joogi kartaa ijmaacaadkii iyo adiladoo dhanna way kala turtuureen shubahaad bay ku fureen ta'wiila iyo taxriifaat akhdaahum ullah nimankaasi culays badan bay muslimiinta ku hayeen alfataawa noocaasoo aad ummadda in looga ilaaliyo madhabkaasi axad qaba oo uu ka sugan yahay calaa maa yaquuluunahu sa ay leeyihiin axad qaba ma jiraan axad qaba ma jiro ila alkhawaarij madhab munxarif hadaad aragto munxarifiin buu dabada la gelaya akhirkiisa ama raafid buu dabada la geli ama ahlulbidac kale khawaarij nimanka loo yaqaano asufriya yaa waxay qabaan in gabadha muslimada iyo tawxiidkii diintooda qaaatay sidii qabayo ila hawshoodii in uu qabi karo gaal uu qabi karo min almushrikiina wاlmurtadiina fi daari taqiya la fi daari اcalaniya idheh haddaan inagu aan awood badannahoon waddan qabsanno laa hum yaxiluuna lahuna baas shaqayn bay leeyihiin ooma banaano falaa tadcuuna ila lkufaari laa huna xilu lahum walaa hum yaxiluuna lahuna shaqayn bay leeyihiin haddii laakiin aan joogno waddan ay gaalo haystaan waa muslimiinta ku jeedaan muslimiin maamulaan ay ku xoog badan yihiin inaguna aan nahay bay dheen urur isqarin hayoon tabar badnayn oo asturan gabadha diinteenna qaaatay tawxiidkeenna aamintay sufriyadda ee khaarijiyadda ah waxaa bannaan inuu qabo mushrik murtadoo min qowmiha min daari taqiya laakiin annagu haddaanu dowlad noqonno abadan laa tarjicuuna ila kufaari baa shaqayn xataa ashaacirada la yaabto waxay dhan wa haadaa kharqun liijmaci اlmuslimiin sayfuddiin alamidi kitaabkiisa alabkaar fii usuul اddiin wuxuu leeyahay wa kharqun liijmaci اlmuslimiin shaygii kharqi liijmaci اlmuslimiin ahaaba hadda waxaa laga mxuu aha alfataawa alcasriya fiq mxuu aha alfiq almuqaarin almucaasir fiqu kada waxaa lala taagan yahay muxuu ahaay fataawi iyo manaabir baa hawla lala taagan yahay qardaawi ra-iisu culamaai اlmuslimiin fi اlcaalam اlislaami baa qaybinaya waahoru shee muqbil ka qayliyey yaa ayuha alqardaawi qaradaka allahu bilmaqaariid goormuu lahaa goormuu sheekh muqbil lahaa iskaatu kalbi alcaawi fi raddi cala alqardaawi hawlahaasi waa hawlo badan nimankana la iska ilaaliyo hadda qarda wuxuu marahayaa boqor cabdalle mactuuhi almelik almactuuh wuxuu marahayaa markuu hadda ku dhawaaqo yihi gabadha sacuudiyadda siyaasadday soo geli baarlamaankay geli shuuraday geli dowladda hoosey geli waa is sharxaysaa tushaarik fi siyaasa wa fii xalli mxuu ahaay almujtamac wa fii mxuu ahaay eh, amni اlbilaad wa tadwiir اlbalad howlahaas waraaq tahniid usoo diray tahniid dhambaal buu soo diray oo uu leeyahay si fiican baad yeeshay tallaabo wax ku ool ah oo taariikha aad qaaday waa lagaga mahadnaqaya laakiin waxaa kuu dhiman waxaad ku dartaa gabadha sacuudiyadda inay baabuurka cadhsan karto oo meesha doonta ay mari karto intaasaa kaa dhiman ma maraykan buu u shaqeeya mise muslimiin buu la talinhay ninkaan adaga reer sacuud wixii ka dambe wadaadihii baa ka dhawaaqay af labadii saalex fawsan risaalo qoray sheekh cabdiraxmaan albarak risaalo qoray yaa ka dhegaysan boqorrada niman ninka noocaasee ah isfududaynaya ee gaala jaanqaadahaya ee u nacamlaynhaya ee jaaga loo tuurahaya ninkaasay rabaa wadaad mutajamid ah mutazamid fii usuul iddiin lama doonhaya meeshaan iyada marka aadaa la iska nimanka ayaga nimanka iska nimanka manaabirta buxiyo idaacadaha ka muuqda ee shayaadiinta aadaa la ilaaliya nimanka hadda fitnoobay ee muhiima in soomaaliya iska jirto waxaa ka mid a ah caaid alqarni kasar allahu qarna waxaa ka mid a ah, mxuu ahaay salmaan ibnu fahd alcawda oo shaydaan kale ah nimankaas waxay noqdeen muxuu ahaay niman ummadda diinta ka wada halaska ilaaliya nimanka iyada meeshaad ku ogeydeen ma jiro xabsiga reer sacuud nin gala oo isagoo badbaada ka soo baxa lama heli ila almujaahidiin alkibaar wadaadka hadduu iyo xoogo iska fadhiid oo muxuu ahaaye macaan jecelahoo iska muxaadarayo ad u feeraysan tahay oo garh weyn hadduu yaho masaajid ka fadhiyo marka reer sacuud ay qabtana buquujiyaan yatuub min dalika tubna ila allahi buu leeyahay isagoo yusabbi bixamdi lmelik buu soo baxaaya laakiin ragga ahluljihaad watawxiid ahaa waa la dhaqaajin waaye labaatan sano ay rag maraya labaatan sano sheekh yuusuf alciyayri oo soddon jir ahaa oo iyagu dileen inta gooray xidheen lama soo helayo lanna ninka jihaad markuu barto yakuunu ahla eh, muxuu ahaay jaladin wamusaabara hawlahanuu soo barto waa birjeex berlab weeye kan kale le hal dharbaaxa ku filan inaa lilahi wa inaa ilahi raajicuun maxaan qabtaa boqoro saadhe haye nacam amaa bacdu caaid muxuuna yidhi toban sano kadib waxaan leeyahay yasacunii maa wasaca ibna baas ibnu cuthaymiin buui aniga waxaa ideeqa buui godka deeqa ibnu baas iyo mxuaha ibnu cuthaymiin oo hore maxaad la ordaysay marka iyagu dhaheen gaalaa la kaalmaysan kara oo ingiriiska iyo maraykan iyo soddon iyo sideed dowladood baa ciraaq lagu baabi'in karaa oo taageereen soo adiga diidanaa ma ah intaan ushu kugu dhicin ee dagaalamahaya hal dhurbaxa markay kugu dhacday indhoolo waxaa la yidhi dhurbaxa kadib buu gabadaaye ninkay indhaha qabaan moogtahay sii gabada lakin ninka indhoolaha markay bab ku tiraado musaa odhanaya lagu kala teg baabsha ayadaa lan waxa ma arkin maogtahay intaan dhurbaxada kugu dhicin su-aaligii iswaalaya fakfag lahaa ma aha wuxuu ihi yasacuni maa wasac ibnu bahsin a nimankaa iska ilaaliya qoliya soomaliya sakarada meel waxay keeneen mxu ahaa universal universal bay keeneen kaasi dee dadkiisi baaba nacayba muslimiinti baa ka kala yaacay lagu kala teg masaajid dawladdu ay leedahay iyo jawaasiis culamada qaban baa hor fadhiista laga kala teg nimanka shaashadaha qabe iyo mashlaxyaha ay culamada qabe gudguudan eed moodeysa islaam waa jawaasi mukhabaadka reer sacuud wey yaan ku sirin dalabadii iyo culummadii iyo ducaadii wax fahmay waa ka kala tageen xataa lama salaamo yaan mukhaabaraadka lagugu sirin hawsha iska ilaali nimanka shaashadaha lagu wado waa culamaa salaaطin wاlmuluuk axbaaru su wa ruhbaanuha wey wahal afsad الdiina ila اlmuluuk waaxbaaru su wa ruhbaanuha cabdillah mubaarak awsha aad iskaga ilaaliy yaan la idin wareerinin kunuu maca aljihaadi wa ahli jihaad walaa takuunu muxuu ahaay ahla maca ahli fanaadiqi iska ilaaliya hawsha ayada ah sheekhu wuxuu yihi waxaa kaloo laga faa'iidaysto waana almuslimata gabadha muslimadda laa yaxilu laha uma banaan nikaaxu lkaafiri min gaala guurkii wa ana almuslima ruuxa muslimka ana lahu waxaa u banan an yatazawaja almar'ata almuhaajira gabadh muhaajira inuu markaasi guursado idanqadad ciddatuhaa ciddadeedu markay dhammaato ay dhiig hesho wa aataaha uu siiyo mahraha meerkeedina uu siiyo idaa aataytumun ujuurahunna wayaati wa fii haada fiqiyaadkan iyo aayadahan waxaa ku sugan abyanu dalaalatin daliil midka u cad calaa khuruuji budcihaa farjigadu iyo cismadu inay ka baxday min mulki zawji iyo wainfisaakhi nikaaxiha nikaaxi inuu buray minhu min alkaafiri bilhijrati waalislaam ay soo hijrootay ama ay islaamtay caqdigaasi waa baaba'ahaya laakiin rixamkeedii baa dhiig lagu hubsanaya si loo ogaado in gaal uusan ilmo ugu maqnayn wa fiihi daliilu daliil baa ku jira calaa taxriimi nikaaxi اlmushrika gabadha mushrikada ani ah, guurkeed inuu xaaraan ka yahay cala lmuslimi laahuna xilu lahum walam yuxilun lahuna wey kamaa xarama siduu ilahay u xarimay nikaaxa almuslimati cala alkaafir wa haadihi axkaamu tahay ijo bilahi towfiiq